bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai wa ashraf almursaliin nabiyina muxamed wcala aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaanin ila yowm iddiin ama bacdu qad qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslun faslun hada faasilun kani mid wax kala saara weeyaan bayna maa madaa wamaa sayaatii akhlaaqdii hore iyo aadaabtii hore ay noo soo hormartay iyo ta soo socota ayuu kala saarayaa tan fasal maaha fasalka waan soo akhriyey halkaa hore waxaynu soo marnay in cuntada laga farxasho hadday dufan leedahay ay sunno tahay waxaa ka soo horreeyey in faraha la leefleefo iyo oo aan maaragtay barakadu ay ku jirto marka qaala almu'alifu raximah allahu tacaala wayukrahu waxaa la karhaday waxaa la karaahiyeystay liman qof waxaa loo karaahiyeystay araada almasaajida masaajidda doonay ee araada doonay xuduura almasaajidi masaajidada inuu tago lisalaati salaad u tago iyo walictikaafi ictikaaf u tago waxaa loo karaahiyeystay an yatacarada inuu u banbaxo liakli alkhabaaifi khabaa'ista waxyaabaha xunxun ee uurta xun leh cunitaankooda waxyaabaha khabaaifta ah oo min albuquuli ka mida nabaadka ka soo baxa dhulka wadaalika kaasina kal basali sida basasha oo kale weeye wathuumi toomta waalkuraafi iyo kuraaska faqad nahaa nabiyu sala allahu calayh waalih wasalam nebigu waa nahiyey wuxuu nahiyey can qurbaani ilmasjidi masjidka in loo dhowaado macahu ay maca aklilbasali wathumi wkuraa wlkuraa intaa in masaajidka loo dhowaado ayaa nebigu nahiyey calayh isalaatu wasalaam ayib yukrah naaibulfaacilkeedu waxa weye wayukrahu waxaa la karaahiyeystay an yatacarada ayo tacarudu in loo bambaxo macnaha la cuno oo liaklil khabaa'isi in loo bambaxo cunitaanka loogu bambaxo min albuquuli buquusha buquushu waxa weeyaan waa kullu nabaat ikhtalat bihi alardu waa nabaadka dhulka ka soo baxa ee dhulku ay la cagaarmaan haddana waxaa loo sii jeedaa yani kuwo jirida hoose oo la galaan ciiddina way leeyihiin baal sare oo baxana way leeyihiin sida basashoo kale marka aadaabtan waxay ku saabsan tahay aadaabta maaragtay masaajidada tegitaankeeda ayay ku saabsantahay oo in maxaan ku dhahdaayey masaajidadii lagu tago adab lagu tago oo lagu tago hay-ad wanaagsan iyo udug wanaagsan iyo qofkii dhar wanaagsan hela inuu taa iyadaa ku tago ayaa la sunneeyaa yukrahu waxaa la karaahiysay liman araada kii doonaa liman araada xuduura almasaajidi masaajidada inuu tago lisalaati salaada u tago marka salaad baa loo tegayaa iyo waxaa loo tegayaa ictikaaf kulan kale oo sida kan dalawul oo kale ahna waa la mid haddii xalqadan la ysugu imanayo cilmiga lagu marsanayo ee jamaacada la ysugu imanaya iyadana waa la mid marka xukunkaasi masaajidoo dhan caan buu ku yahay oo waxaan kala farqi kale lahayn masjidka gudihiisa intan saqafka leh masaajidka inta saqaf kale iyo had iyo jeer masaajidadu waxay leeyihiin meelo dambe oo daarada ah daaradda dambe ee barxadda loo yaqaano iyana dadkii ay ku soo ururayaan ay ku tukanayaan labadaba xukunka waa wada leeyihiin haddaba ma xaaraan baa mise waa marka liakli ilkhabaa'is khabiiska waxaa la yidhaahdaa lagu idlaaqaa yani shayga xun arradii waxaa kanoo lagu idlaaqaa eh, alxaraam labadaa macnoo uu leeyahay iyadoo looga jeedo shayga radii ah waxaa ku timi qowluhu tacaala walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquuna sekada markaa bixinaysaan sekada xoolihiina neefka ugu liita ha u qasdiyinnina oo intaad adhiga saa u didiysaan ta socon weyda ama ta ugu caataysan yani sekada ku bixinina marka alkhabiid baa laga cabiray oo waa radii ka ugu liita weeyaan iyadoo xaaraan loo jeedana waxaa ka mida qowluhu tacaala wayuxilu lahum alayibaati wa alayhim calayhim alkhaba'if marka khamiiskii waxaa soo gelaya shaygii xaaraamta ahaana khamiis waa noqonaya shaygii kale aan xaaraamta ahayn laakiin laga yar fiicnaa ee radii ahaa liitayna isagana khabiis buu soo gelaya marka laleeyahay marka laleeyahay liakli lkhabaa'isi khabaa'ista cunitaankooda lagama fahmaayo marka ama lagama qaadanayo inay xaaraan yihiin oo basashu waa xalaal iyo toonta iyo kuraaska waa xalaal laakiin waxa weeyaan waa karaahiya oo ur fara badan bay leeyihiinoo qofkii maxaanku idhahdaa masaajka imanayaa in maxaanku idhahdaa uu soo cuno ayaa karaahiye ah nahyigaana culammadu waa isku khilaafeenoo qaar waxay idhaahdeen waa nahyu taxriim oo xaaraan bayba ka tahay qofku inuu masaajka yimaado mar hadduu baalaha soo cuno nabiga calayhi salaatu wasalaam anas bin maalik anna rajulan sa'alahu nin baa weydiiyey markaasuu yidhi maa samicta nebiyallaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu fi tawmi toonta maxaad ka maqashay nebiga isagoo ka yidhi nebigu muxuu toonta ka yidhi nin baa weydiiyey fa qaala waxau anas wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalama man akala ninkii cunay min haadihi shajarati geedkan yacnii toonta la yidhaahdo kii cunay sida badan shajarka waxaa lagu magacaabaa wixii dhudhunu isku taagale wixii jirridu isku taagaleh waxaa kale ee dhulka hambaarsadana waxaa la ydhahdaa najmi baa la ydhahdaa wanajmu washajaru yasjudaani laakiin hadda nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo iyagoo nabaadahoo jirida isku taagaan lahayn geed buu ku magacaabay marka mana kala min haadihi shajarati geedkan toontaa ninkii soo cunaa falaa yaqrabanna yuuna u soo dhowaanin falaa yaqrabanna yunuusu dhowaan oo jamaca jamacayaga iyo masaajidadayada iyo meelahaan ku urursannahay yaanu isku imanin ayaa nebigu yidhi calayhi salaau wasalaam xadiikaas waa muttafaqun calayh wakadalika waxaa kale ku soo arooray <clears throat> xadiisku jaabirin radia allaahu canhu ana nabiya sala allah aleh wasalam qaala jaabir waxa uu yidhi nebigu wuxuu yidhi man akala huuman toom ninkii cunaa aw basalan ama basal cunaa falyactasilnaa ha naga fogaado ow liyactasil ha ka fogaado masjidanaa masaajidkeeda ha ka fogaado walyaqcud ha iska fadhiisto fii beytihi gurigiisa waa awaamir cadcad falyactasilna walyaqcud fii beytihi kaasi waa nahay cad oo laynoo diidayo akal in basal la soo cuno ama toon la soo cuno dabeedna masaajidka la yimaado oo lagu tukado ama ictikaaf ama si kale se masaajidkii loo yimaado macnaheeduna ma aha qofku inuu macduur yahayoo culimmada qowlka raajixa ay qabaan waxa weeyaan haddii aan cudurdaar jirin salaada jamaacada waa in la yimaadaa qofku salaada jamaacadu waajib weeyaan hase yeeshee waxaa jira culimmadu waxa ay sheegeen waxa la yhahdo acdaar cudurdaaro almubiixati litakhalluf can salaati aljamaaca waxyaaba cudurdaar ahoo qofka u banaynaya maaragtay inuu salaada jamaacada ka habsaami karo inuu ka habsaami karo oo jamcii maaragtay uu ka maqnaan karo waxyaaba u bannaynayaa jira oo cudurdaar ah oo culummada maaragtay ay qolba in gaadhsiiso labaatan cudurdaar iyo wax ka badan iyo ayaa jira marka kani cudurdaar ma aha inuu maaragtay qofku markii uu masaajidka uu soo aadi lahaa inuu basal cuno dabadeed ama toon cuno dabadeedna yidhahdo waa iska joogayaayo aniga jamaacadi waa iga dhacday taa macnaheedu maaha oo cudurdaar macduur maaha ninku laakiin culimmadu waxay idhaahdeen waa ganaax waayo waxa weeyaan waxaa laleeyahay masaajidka igaha u iman waa dafcan liadiyatihi dhibaatada uu dadka muslimiintaha ku samaynayo ayaa laga hor istaagayaa lianna dar almafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix waayo isagana dembaa ugu jirta jamaca inuu tago iyo muslimiinta kaleba dhibaatana waxay ku jirtaa dadkii inay intuu masaajidka ugu galo isagoo wax ka soo kankamayaan oo soo kasoo ka soo kankamayo inuu dadkii u yimaado taas ayaa dhibaata ku jirtaa marka waxaa laleeyahay dafcu lmafaasid muqadama calaa jalb masaalix waroo iska joog baa la odhanaya adoo dhibtaada dadka ka daaso oo masaajidka ha tegin baa la odhanayaa sababta sababta loogu diiday waa sababtaa waxaa sidaas oo kale marka axaadiista qaar ay sheegeen man akala basla wahuma wlkuraasa falaa yaqrabanna masjidana masaajidada yay imanin masaajidada yaanu iman ninkii ah, basal ama toom ama kuraas soo cunay wa ina almalaa'ikata malaa'igta ayaa tataadaa ku dhibtoonaysaa mimaa yata'addaa minhu banu aadam wixii bani aadamka dhibaa malaa'igtuna way dhibaysaa marka laba sababood baa lagu sababeeyedo midi waxa weeyaan malaa'igta ayuu dhibayaa ninkaasi midka labaadna waxa weeye aadamka kale ku tukanaya muslimiintana wuu dhibayaa haddaba fuqahda qaar baa waxay dhaahdaan haddii jamc fara badani basal isla soo cunaan oo basal soo wadaagaan maca imaamkooduna la soo cuno deedna masaajidka ay ku tukadaan taasi dhib malaho karaahadii way ka tegaysaa taasina waa qalab waayo malaa'igtii baa ku dhibtoonaysa markaa hadday basal soo wada cunaan inay masaajidka soo wada galaan oo yidhahdo imaamkuna uu idin tujinaya alna waa cunaye cuneye ma banaana waa karaahiyo markay ugu yar tahay li'anno malaa'igtii baa ku dhibtoonayso iyana masaajidka iska sii joogta oo xaadir ku ah malaa'igta malaa'igtiina tata'addaa mima yata'adda bihi banu aadam waa ku dhibtoonaysaa wixii bani aadam ku dhibtoonayey malaa'igtuna waa ku dhibtoonaysaa marka xukunka laba sababood ama laba cillo ayuu ku sugnaaday oo labadaa cilaba waa loo eegayaa laakiin haddii ay meel bannaan ah ama iska saxara ah dadka intay basal soo wada cunaan ay isku wada xidhaan taasi dhib ma laha waayo malaa'igtii masaajidka joogtay markaa ku dhibtoon mayso iyaga unba bannaan isula baxay geedkan kuraadka la leeyahay kuraadunbaa la anu ma aqaani soomaaliya kuma aqaanin marka waxaa isagana la haleeshiinayaa waxay leeyihin culimmadu xukunka wuxuu ku khaas yahay basasha teedii ceydhnayd iyo toonta teedii ceydhnaydiyo haddii inta la kariyo urtu ay ka tagto nahyigaasi meesha waa ka baxaya wa haada alxukmu ki binayi kii ceydhna ama almadbuuqu kii la kariyey alladii dahabat raa'ixatuhu falaa maanica minhu laakiin haddii ay urti weli ku harsan tahay xukunkii weli waa joogaa haba la kariyee haddaan urti aanay weli ka tegin xukunkii waa joogaa oo xukunkii markaa ma tegin culimmadu waxay kaloo haleeshiiyeen wixii oo kale ah kuwanbaa mansuus ahoo nebigu sheegay basasha iyo toomta iyo kuraaska wixii la mid ah ayay culimmadu haleeshiiyeen oo waxay yidhaahdeen geed la yidhaahdo fujli alfujlu fujligana ma aqanin way jiraa isaguna geedkaas isaguna axaadiista qaar baa ku soo aroortay sanadkoodaba ha daciif ahaadee laakiin waa la midoo isaguna saasoo kale u uraan waxaa ka mid a waman bihi bakharun midkii afqarmuun ama sanqarmuun leh wuu xanuunsanayaayo afkii ama ilkaha ciridka ha ahaato ama caloosha waxaana ha ka soo baxayeen ama saasoo kale sanku ha bukee sankiisiibaa maarata uxumi ka imanaysaa isaguna cillada waa la midoo yaanu muslimiinta salaada kula soo xidhann u imanin waxaa kaloo la mida ah ninkii maryo qurmay sita maryo soo uraya qofkii sitaa isaguna waa saasoo kale yidhaahdeen ee masaajidka maarata dhibaya waxaa la mida ah bay idhaahdeen qofka carabka xun ee isaguna dadka wada caaye dadka wada maagaya ee man yudii ahla almasjidi bilisaanihi carabkiisa dadka kudhiba culamada qaarna waxay idhahdeen oo ninka carabka wax ku dhibaya mar haddaan wax ka soo urayni hala iska daayo waxaa sidaasoo kale culimmadan mucaasiriinta ay ku dareen min baabin awlaa oo ka sii awlaysanba shaaribu dukhaan ninka sigaarka cabba waayo nahyigaasuu soo gelayaayo dadka muslimiinta waa dhibaya oo qof sigaar ka soo kacayo hadda intuu sigaar ku soo dhuftay badanaa rabaanada iyo way ku daran tahay marka rabadaanka afuraadda ayaa ragga qaar ilaa ku dhuftaan dee salaadda saanu tukan kari maayaan dabadeedna way ku soo dhufanayaan isagoo dabeedna bahalkiiba ka soo kankamayo ayuu safka kula soo gelaya soonka marka la soomana urtuna way iska wanaagsanta waa ninka arko dadka sanka iyobaa u furmaa oo waata tii casarka saambusku ku soo urayo somaydan arag markaa dabeedna kiyo urtii sigaarku siaa uga soo dooqayso ayaa daf ku soo odhanaya kaasina waxa weeyaan waa soo gelayaayo masaajidka in laga saaro ayuu istaahil ku yahay oo laga eriyo waayo culimmadu waxay idhaahdeen low dakhala aakilu sawmi wa naxwuhu ila almasjidi fa inahu yukhraju minhu haddii ninka toonta soo cunay ama maaragtay basasha soo cunay uu masaajidka soo galo waa laga saarayaa nebiga sidaa sameeyey sala allahu calayh waalih wasalam xadiidka cumar bay ku soo oo wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam idaa wajada riixaha min arajuli fi lmasjidi amara bihi faukhrija ila lbaqiici cumar bin khidaab wuxuu yihi laqad ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayo idaa wajada riixahaa bahashaa toonta la yidhaahdo urteedii hadduu ka helo minan rajulinin filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku sugan amara bihi wuxuu amri jiray in masaajid ninkaa laga saaro fa ukhrija markaa waa la saari jirayo ilalbaqiici meeshan baqiic la yidhahdo xabaalaha iminka ay ku aasan yihiin saxaabada iyo ee masaajidka ku dhow halkaasaa loo eri jirr inta urtu kaasoo baabahayso naga bax halkaasaa loo marka ninkan sigaarka soo cabay laftiisana arintu xishood xishood iyo maahae waa in laga saaraa dadkii wuu dhibayaa isaga caadi bay la tahayba dembiga kale looga saaray waxaa weeyaan nin kabiiro ku jira weeyaan waayo mar hadduu musiru yahay oo inta loo sheegay sigaarku inuu xaaraan yahay uu bahalkii iska wato oo jeebka ku sutoo marba ka soo dhacayo urtiisuna ka soo kankamayso dee waa nin kabiiro iska dul saaran weeyaan marka waa in masaajidka la ilaaliyayo nadaafad waa in lagu ilaaliyo qofku dharka uu ku tago suuqa ee markuu doonayo inuu cid qaabilo dharka u labisto waa inuu ku labistaa dhar wanaagsan ee uu dadka ku qaabili lahaa ee meelaha shirka ku tegi lahaa ee xafladaha ku tegi lahaa ee wufuudda ku qaabili lahaa waa inuu masaajidka ku soo galaa isagoo nidaamsanoo waxba ka xumayn waa inuu soo galaa masaajidka amaa sidii u hurday macawistii yareedee sariirta ku seexanaya hadduu dabada ku soo xidho garankii yaraana dabadeedna soo gashado oo dacasna labada lugood soo gashado qaabkaa inuu ku yimaado masaajidka qaabkaasi sax maaha waxaa isagoona la rabaa inay masaajidda ilaaliyaan dadka shaqooyinka matalanba dee ka shaqaynaya geerashyada iyo ee baalaha weyn weyne dee saliiddaha iyo ay marmariyeen dee waa inay markaa dharka iska soo bedelaan haddii soo bedeli karayaan xataa sijaayad u gaara waa inuu soo qaataa masaajidka oo waddamada muslimiinta waxaad ku arkaysaa sijaayadaystaan nimankaasi oo sijaayadooday marka roogga masaajidka duldhigaan hadhow inuu xanjadii iyo kaga tago maaragtay iyo saliidihii iyo masaajidka ku biibiiyo ma aha waxaa isaguna masaajidka soo gelaynin ninkii dee ur badani ka soo urayso kalluunlihii oo kale raalliha ah iga ahaado asamaak haadaa kalluunkii wuu shiilayaa wuu shiilayaa inkastoo caadada ay arrintu u khuduucdo markaad kalluunka cunto cunto oo barato marka dambe urtiisaaba kula fiicnaanaysa soomaa hadde waagii hore dadka qaarkood marka kalluunka usoo waraabay hunqaaci jireen haddana markuu qofku kalluunyaha noqdo kalluunka cuno isago oo barto sankuubaa la raacayaa soomaa oo halkaa marka kalluunkii soo uraya isagaaba jeclaysanaya soomaa almuhim dadka qaar baa dhibsanayo kalluun baan cunine ninkaa kalluunlaha laftiisu waa iyo macmacaanlaha ninka ka shaqeeya isaguna basasha iyo toonta iyo alaabta googoynaya waa inaanay masjidka sidaa ku iman waxa weeyaan ay maaragtay iyagoo aan lur lahayn masaajidka soo galaan nadaafadda masaajidka iyo jamcaba waa in la ilaaliyaa masaa'ilka laga sheegayaa waa intaas ayib sheekhu wuxuu ihi yukrahu waxaa la karaahiyaystay liman araada qofkii doonay almasaajida ay xuduura almasaajidi masaajidda inuu xaadiro lisalaati salaada walictikaafi u xaadiro an yatacarada inuu u bambaxo baa la karaahiyeystay liakli lkhabaa'ifi karaahiyada ma ahine waa xaaraanba qowlkaasa ka raajaxsan bay culimmadu leeyihin khabaa'ifta waxyaabaha liidliita ee radiica ee urta xun leh kuwaasoo minal buquuli nabaadka dhulka ka soo baxa ah wadaalika kal basali sida basasha oo kale waathuumi iyo toomta waalkuraafi iyo kuraaska faqad naha nabiyu sala allahu calayh wasalam masaajidkii nebigu waa nahiyey can qurbaani lmasjidi masjidka u dhowaanshihiisa macahu ay maca haadihi alashyaa ashyaada in masaajidka la soo galo waa nahiyey nebigu calayh isalaatu wasalaam ayib qaala raximah allahu tacaala wa tustaxabu waxaa la sunneeyaa alijaabatu yeelid la yeelo oo la tago ilaa waliimati alcursi arooska alla berigiisa in la tagoo la ajiibo ayaa la sunneeyey oo qofkii uu allabaryada uu maaragtay haddii looga yeedho uu tago taa iyadaabaa sunna ah walaysa calayhi ma korkiisa oo waajibkuma aha an yastajiiba inuu ajiibo ilaa weliimati alkhitaani gudniinka weliimadiisa wiilasha marka la gudo ayaa dadka qaar baa waxay caado u leeyihiin inay allabari dhigaan fa innahaa weliimadaasi muxdaatun mid oo la soo derisiiyey oo iska bidcaa weeyaan wa idaa xadara hadduu tago qofkii loo yeedhay weliimat alcursi caruuska allabarigiisa hadduu tago lam yakun calayhim ma saarna alaklu inuu cunaa inuu cunaa waajibku ma aha iyo sunno toonna bal iska daaye in akala hadduu cuno arrintu way wanaagsan tahay fa huwa axsan wa ilaa haddii aanu cunin oo waxba ka cunin oo sabab kasta ha u cuni waaye dacaa waa ducaynayaa dadka welimada ugu yeedhay ayuu u ducaynayaa wansarafa waa iska soo noqonayaa wa inamaa tustaxabu waa la sunneeyaa alijaabatu ajiibid ilayha weliimada marka lagaaga yeedho weliimadaa inaad aaddo ayaa la sunneeyaa idaa lam yakun fiiha haddii aanu ku dhex jirin lacibun ciyaar ciyaaran sharcigu oggolayn walaa munkarun munkar kale walaa lahwun ciyaarragawaaweyn fain kaana haddii uu ku dhex jiro fiiha welimada dhexdeeda muxaramun xaaraam hadday ku dhex jirto xarumat ilijaabatu in la ajiibo oo la tago waa xaaraan wain kaana fiiha makruuhun shay makruuha haddii ku dhex jirana kurihat lijaabatu ijaabada inaad ajiibtaa waa karaahiye wa yukrahu waxaa loo kahdayo karaahiyaa liahli muruu'aat dadka dadnimada leh ee raganimada leh ama muruu'ada leh iyo walfadaa'ili fadliga leh atasarucu inay u degdegaan ilaa ijaabati acaami cunto meesha laysaga yeedheeba halkana wax lagu hayaabo marka la yahdo inaan hore ka aadin waxaa loo karaahiyaystay atasarucu baa la karaahiystay degdeg ilaa ijaabati acaami cuntada meesha laysaga yeedhiyo cunto in markiiba ay ku ordaan halkana casha caawa ka jirtaaba waayahaynna mariya markiiba inaanu maarata watasaamaxu inay iska saamixaan oo iska ogolaadaan bixuduuri lwalaa'imi allabaryada tegitaankeeda allabaryadii de hayri sharciyati hayr sharciga aha welimatulcursiga iyo kuwa sharcigaa hayrkood fa innahu arrintaasi yuurisu wuxuu keenayaa danaa'atan hoosayn qofkii muru'ada lahaa ama dadnimada lahaa ama ragadnimada lahaa ama cilmiga lahaa ama madaxnimada haye hadduu mar walba meel walba taagan yahay taasi hoosayn bay keenaysaa wa isqaada alhaybati haybadiisa inay tuurto min suduuri innaasi dadka laabtooda oo mar walba hadduu ciyaalka dhex ordo oo dadka caadigaa ah dhex ordo oo allabariga la boobo waa kaasay ma garatay wuxuu yidhi sheekhu wa idaa xadara haddii soo xaadiro waliimata alcursi maya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa oo sunne ah alijaabatu in la ajiibo ilaa waliimat alcursi madhabta culamaa qaba oo yidhi waa sunne culimaa waxay leeyihiin waa sunne haddii lagugu yeedho weliimo waliimat alcursi nin aroos kuu yeedho jumhuuru culamaa laakiin waxa ay eh, ku tageen inay waajib tahay arooska haddii aroos lagaaga yadho adiga lagu cayimo shuruudaha aynu sheegi doonno hadii la helo arooska inaad tagtaa inay waajib tahay bay ku tageen oo culimo badan saasay yidhaahdeen ayib adilo badanna way leedahay way u deliishadeen waayo waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam min xadiidi cabdullahi bni cumar qaala qaala rasuulu ullah idaa duciya axadukum haddii loo yeedho qof idinka idinka mida ah ilalweliimati allabariga haddii loogu yeedho falyatihaa ha tago falyatihaa waa amar amarkaa wax ka lixiniya lama harhayo ha tago wa fii riwaayatin idaa dacaa axadukum akhaahu qof idinka idinka mida ah hadduu u yeedho walaalkii oo walaalkiisa muslimka ah uu idhaahdo walaal arooska iganka soo qaybgal falyujib ha ajiibo oo ha tago cursan kaana ahaayaya weliimadaas aroos ahaayaya aw naxwahu ama wixii la mid ahaayaya waxaa isna ku soo arooray xadiidu abi hurayra radi canhu qaala qaala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi sharuacaami acaamu lweliima sharu dacaami cuntada ta ugu liidatae ugu sharka badani acaamu lweliimati allabariga cuntadeeda weeyaan waa allabariga la diyaariye cuntada la diyaariye allabarigaa weeyaan waayo yumnacuhaa waxaa loo diidaa man yaatiiha kii imaada qofka u baahan miskiinka isyara wax soo cun ayaa loo diidayaoon albaabka laga xidhay war naga bax wa ilayha waxaa loogu yeedhayaa man yabahaa kii diidan ee gurigiisa qadadu ka bislayde kaana waa loogu yeedhayaa waa la soo xadurayaailanoo kale baa laodhanaya awaatan maxalu shaahidkii waman lam yujib qofkii aan ajibin addacwata dacwada yeedhitaankaa loo yeedhay qofka ajiibi waaye ee imo waaye cudurdaar la'aanna faqad casa allaaha wa rasuulahu alle iyo rasuulkiisa waa caasiye rawaahu muslim marka waxaa leeyahay rasuulkiisa lagu caasiyayo in la yidhaahdo waa sunne ma aha marka qowlkaas ayay culimmadu leeyihiin qowlkaasaa raajaxsan oo jumhuurulculamaa waxay leeyihiin waa waajib in la tagaa weliba hadday arooska tahay ayib arooska waa waajib bay qaala shawkaaniy wuxuu ihi waaahiru alwujuuba weeyaan waxaa daahira inay waajib tahay waa lil awaamiri alwaaridati awaamirta ku soo aroortay bilijaabati ijaabada ku soo aroortay min hayri saarifin laha wax ka celiyaana aanay jirin cani lwujuubi iyo walijacli ladii lam yujib caasiya kii ajiibi waaye dacwaddaa soo aqbali waayena waxaa la yidhi waa caasi marka dacwada arooska in haddii ay ka maran tahay waxyaabaha mawaanicda in la ajiibo sidaas ayaa raajixa amaa dacwatu khayr alcursi wixii aan aroos ahayn sida walqasha oo kale iyo guryaha marka la dhisto dadka qaar ay caadi caadiga ah iska samaystaan farxadda darteed iyo marka ay safarada ka yimaadaan sida kuwa xajka iyo wixii lamida ka soo noqdaan iyo munaasabaadka noocaasa haddii laysugu yeedho in la ajiibo culammada qaar waxay idhaahdeen waa sunna iyadu waa mustaxab qaarna waxay idhahdeen mey waa waajib oo sida arooskunbay la mid tahay waidaa dacaaka fa ajibhudaas ayaa keenaysa oo lam yujib dacwata faqad casa allaahu rasuulahu adiladaasaa u taallo oo dacwo kasta oo qofka muslimka ahi kuusoo walaalkaahi kuu soo fidiyo inaad ka jawaabto ayaa la rabaa qolooyinkani waa sunna waxay u deliishadeen xadiii anas radia allaahu canhu ana jaaran lirasuuliillaah nin derisa oo rasuulka ilaahay eh, deris u ahaa eh, farisiyan oo reer farisa nimanka hadda eeraan la baxay ninkaasi kaana wuxuu ahaa ayib almaraqi nin maraq wanaagsan bu maraq heer sanaa buu samayn jiro aad iyo aad u macaan fa sanaca wuxuu u sameeyey lirasuulilaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi maraq u sameeyey wanaagsan uma jaaa waa yimi yadcuuhu isagoo uu yeedhayo nabi allow kaalay derisna waa ahaa igala soo qayb galo maraqaniyo adduunkan <clears throat> fa qaala rasuululahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi wa tanna caaishaa la joogtayoo wadaadaydana ku dar casumaadda lcaaisha faqaala wuxu uhi la la maayna raaci mayso wa qaala rasuulu llaahi sala allah alay waslam rasuulka ilahi wuxuu yihi laa anigana maya keligay tegi maayo labadii gurigaan wada joognaayo waxbaan iska wada qabayna uma caada waa ku soo noqdayoo yadcuuhu isagoo u yeedhayo le rasuulka ilaahay oo marqabaan kuu sameeyee dee kaalayo casimaaddeeda aqbal wa qaala rasuulullaahi sala allahu alay wasalam wa haadihi tanna casimaadda ku dar qaala wuxuu yihi laa ku dari maayo qaala rasuulu lahi sal allah aleh wasalam laa aniguna haddaba laa ku aqbali maayo ku raaci maayo uma caada waa soo noqday ninkii yadcuuhu isagoo u yeedhayo qaala rasuululahi sal allah alay slm rsulka ilahina wuxuu yidhi wahaadihi tanna qaala nacam hadda waayaha ku soo raacday buu yidhi fi aaliati si saddexaad faqaama waa istaageen rasuululaahi sala allaahu alayh waalih wasalam oo sayidadii caaishada ahayd caaisha radiallahu canha yatadaafacaani iyagoo isriixiixaya oo tartamaya xataa aatayaa manzilahu ilaahay gurigiisi ka tageen rawaahu muslim marka ninkaas ninkii dariskii markuu u soo oo rasuulka alai slat u sameeyey wax shardi buu ku xidhayoo shardigii markuu ka soo oofin waayey wuxuu yidhi maya waxyaabaha ugu xoog badan iyo riwaayaadka xadiiska hore oo qaar ku yimaadeen idaa duciya axadukum ila waliimati cursin falyujib xadiiska cabdulahi bni cumar oo idhahdeen waliimatu cursiga lagu khaas labadaasay deliishadeen qolada le waa iska sunni oo allibaryada kale haddaad doonto waad ka habsaami kartaa laakiin qowlka jumhuurta ah waxa weeyaan qowlka labaadaan idhaahdee waxay leeyihiin waa waajib welimooyinka waa isku xukun allabaryada waa isku xukun ama aroos ha ahaadeen ama yayn ahaynine sidaana raawigii xadiidkaas soo wariyey cabdulaahi ibni cumar radiallaahu canhu radiallahu canhuma ayay madhabtiisa tahay culamaau shaaficiina qaar baa sidaa doortay oo waxay yidhaahdeen cursan kaana aw naxwahu xadiiskaas waa ka idlaaqay weeyaan waman lam yujib dacwata faqad casa allaha warasuulahu dacwaddaasi marka waa asha ku jirta waa istiqraaqo dacawaadkii iyo walaa'imtii oo dhan bay sheegaysaayo ninkii bariga loogu yeedhay ee maaragtay diidaba mar haddaanay maanic lahayn caasinimu sameeyey marka waa sidaas axaadiis fara badan oo sidaa u cammimaysaa xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun muslimiintu muskigu muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa shan raddu salaami inuu salaamta ka qaado wa lmariidi inuu booqdo marka uu jiran yahay watibaacu ljanaa'isi janaasadiisa inuu raaco wa ijaabatu dacwati dacwadda uu u soo fidiyey inuu ka jawaabo wa tashmiitu alcaadisi marka waxa weeyaan qowlkaas ayaa adiladiisu ay xoog badan tahay bay culimmadu leeyihiin si kastaba ha ahaatee dacwada maaragtay aroosku iyadu waa sii adag tahay qaala raximah llahu tacaala walaysa calayhi ku waajib ma aha qofka loo yeedhay an yajiiba inuu ajiibo ilaa waliimati khitaani gudniinka weliimadii allabariga loo sameeyo innagu waxaan umalnaya dhaqankaa malihin waa dhaqan carbeed sooma miyaad aragteen qof laleey maanta inin baa la gudaye kaale gurigii baa laidin keedhiya ayb walaysa calayhi korkiisa ma ahanin qofka an yastajiiba inuu ajiibo ilaa waliimati alkhitaani gudniinka ee weliimadiisii fainahaa iyadubu sheekhu yidhi muxdaatun waa bidca buud waa bidca buud isku khilaaftay marka gudniinkaas allabariga loo dhimanayo qola waxay dhahdeen waa sunni qolana waxay dhahdeen waa mubaaxa waa iska bannaanta qolana waxay dhahdeen waa karaahiyo imaam axmed riwaaya laga soo wariyey oo ta ibnu caqiilla uu qaatay ah ayaa wuxuu yidhi waxa weeyaan waa karaahiyo waxaana loo deliishaday cusmaan bn abilcaas radi allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi innaa kunnaa waxaanu ahayn laa na'ti ee gudniinka maanaan tegi jirin calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu aleh wasalam walaa nudcaa lahu nalow kumana yeedhi jirin sanadka xadiiskase waxbaa laga sheegay sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi gudniinka allabarigaa loo sameeyo saxaabadu ma samayn jirin waana mubaax culimada maaragtay asxaabu axmed iyo qaar kale haysana way ku jiraan qolo rugsaysana way ku jiraan adigu saddexdaa qowle aan sheegay ayaa ku jira oo qaar waa sunay culimada yidhaahdeen qaarna waa mubaax qaarna waa magruuh ayib marka inay mubaax tahay uun ayaa haddaan di tacabud loo samaynayn inay mubaax tahay ayuunbay u dhowdhowdahay wallahu aclam waidaa xadara haddii qofku tago waliimata alcursi araaska allabarigiisi hadii uu tago lam yakun calayhi laklu inuu cunaa ma saarna korkiisa oo waajibkumaha akligu bal in akala hadduu cuno yani fa huwa xasanun bay ka dhigan tahay waa wanaagsan tahay wailaa haddii aanu cunin dacaa waa ducaynayaayo allah idin barakeeya ayuu odhanayaa wansarafa wa iska tegaya xadiidkii jaabir baa sidaa sheegaya qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam idaa duciya axadukum ilaa acaamin qof idinka idinka mida ah haddii loogu yeedho cunto falyujib ha jiibo meesha ha tago fain shaa hadhow haddii uu doonana fain shaa hadduu doono macnaa cunidana acima ha cuno wain shaa hadduu doono caama acaam inaanu cuninna taraka ka tago marka rawaahu muslim idaa duciya axadukum ilaa acaamin falyujib fain shaa hadduu doono inuu cuno acima ha cuno wain shaa hadduu doono inaanu cunina taraka ha ka tago marka taasi waxay sheegaysaa inuu waajibku yahay inaad dacwada tagto ama alaklu falaysa biwaajib waajib ma hadduu doono qofku haba afurnaadee hadduu doono qofku ha afurnaado qof muftira oo aan soomanaynba ha noqdee sababun buu uga tegi karaa oo sababaha dee waxaa ka mid ah, inuu dee mar dhoweydba wax cunay waxaa kaloo ka mid ah, inuu dee macaan qabo cuntadiisiiba aanay ahayn inuu cudurdaar leeyahi cunto khaasa u cuno dee adigu acdaar buu uga tegi karaa marka acdaartii hadday meesha taallo way iska dayn karaa see culammada qaar baa yidhi ilowbay laha cuno oo daahiriyada ay ka mid yihiin imaamu nawowina saas buu rajaxay warajaxa anabowiyu ilaa wujuubi alakli liqowlihi sala allahu calayhi wasalam wain kaana muftiran falyacam wain kaana hadduu yahay qofkii loo yeedhay ee allabariga loogu yeedhay muftiran mid afuran hadduu yahay falyacam waxa cuno waayo maqsuudka wuxuu yidhi xuduurkuna waa inuu cuno fa kaana waajiban saas ayay ku ahaanaysaa laakiin culimmadu sidaa ma dooran oo imaam nawowi iyo daahiriye iyo sa ay qaateen culimmadu ma dooran waxay leeyihiin waxa weeyaan e, waajib maaha cunitaanku lakiin xuduurka ayaa waajiba waayo dee xadiiska kale ama in shaa acima wa in shaa taraka xadiiskaasaa takhiir sheegaya ayb wa inamaa tustaxabu waa la sunneeyaa alijaabatu ijaabada waa la sunneeyaa ilayha la tegaayo allabariga idaa lam yakun fiiha lacibun haddaanay ciyaar xumi ku sugnayn ciyaar sharcigu diiday walaa munkarun munkar walaa lahwun marka lacibku waa iska un nooc boodboodka caruuraha oo kale lahwiguna lahwu rijaalo wa waxa ragga weyne adigu ciyaarun baa keenaysa waxaan sharcigu bannaynun baa keenaya oo maaragtay haddii dee lacbi ku sugan yahay lahab iyo wax la tumayo iyo muusig la garaacayo iyo waxaa munkarkii kamid mida ah rag iyo dumarkiiba isdhex boodaya ikhtilaa sigaarkiiba meeshii lagu cabayo iyo wax ka daranoo hadii la samaynayo iyo qaawanaan waxaasoo dhanba dee waxa weeyaan la tegi maayo walaa tacaawanu cala alimi walcudwaan baa ilaahay yidhi midda kale waa meel aayadaha ilaahay lagu jeesjeesayo wqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha wayustahzaw biha falaa taqcuduu macahum ha la fadhiisanina meel aayadaha ilaahay la jiidhay iyo axaadiista nebiga lagu tuntay oo diintii lagu tumanayo ha la fadhiisanina xataa yakuuduu fii xadiiin hayri ilaa ay war kala keenaan oo sheeko kala keenaan oo wax diinta waafaqsan meesha lagu hayo inakum idan miluhum la mid baad noqonaysaan marka mufasiriintu soo geliyeen waxaa soo gelaya majaalista gaalada diinta ku jeesjeesaysaa tegitaankooda la xarimay waxaa soo gelaysaa xuduuru majaalis almacaasi walfusuuq meelaha macsiyada iyo fisqiga lagu hayo ee awaamirta ilaahay iyo nawaahidiisa lagu fudaydsanayo inaad meeshaa iska dhex fadhiisato adigu haddaad doonto habal la samayne waxay noqonaysaa dadka idan inlakum idan idan miluhum baad soo gudagelaysaan marka waxa weeyaan waa inaanu qofku tegin laakiin qofka tegayaa waxa weeyaan culamadu waxay u banneeyeen waxay dhahdeen haddii qof loo yeeday munkar kuba kala yaacayo marka meesha isagii la arko alla waa hebel qofkaasi dee waajib bay ku noqonaysaa inuu tago somalida waxay tidhahdaa awr awr bay ka goojisaa yani geela yani dee awr yaraska qaalin yar haddii lagu daro geela geelu de ma laakiin hal waliba gooja dhabarka saaraysa awr khatara haddii ku jiro somalida waxay tahay awr awr bay ka goojisaa marka nin sheekhahoo dee la yaqaano cilmigiisa iyo camalkiisa oo dadka culamo iyo caamo laga haybadaysto amase nin madaxa oo sarkaal ahoo isaguna haybad leh oo munkarkana la dagaalama hadii loo yeedho la kaale weliimada ka soo qayb gal oo markuu tago dumarkuna kala dhuumanayaan alla xijaabka isiiyo midba meel ka baxayso de kaas inuu tagaa baa ku waajiba bay culimmadu leeyihi kaa inuu tago ayaa ku waajiba mar hadduu qaadir yahayoo awoodayo suldadiisa ama makaanadiisa cilmiga ama maaragtay man ra'a minkum munkaran falyuqayiru biyadihi bay noqonaysaayo waa inuu waxaa weyaan meeshaasi tagaa muminka qawigaah waa inuu tagaa markaas kaas waa shardiga koowaad shardiga koowaad ee lagu tegayo walaaimka waxaa ka mid a inaanu munkarkaas lahayn waa shardiga koowaad shardiga labaad qofka kuu yeedhay waa inuu qof mustaqiimo wanaagsan oo muslima yahay hadduu qof iska faasiqa yahay culamadu waa isku khilaafeen shardiga saddexaad waa in lagu cayimaa oo la yidhaahdaa hebel hebel ama hebelow noo kaalay oo dacwadda waa in lagugu cayimaa ama ha lagula soo hadlo ama sida iminka eh, telefoon ha lagu soo diri jirtaa ama qof ha laguu soo diro ama si gaala dee kaadha ha lagugu soo dhiibo laakiin dii lagu soo cayimay weeyaan taas oo hadhowna lagu tabayo markaa lagu waayo lagu tabayo l hebel aan soo casumay meeye miyuu yaraysanayaa muxuu talo dacwaddeeda usoo qaybgeli waay laakiin hadday dacwadu caam tahay oo la idhaahdo inta kaadhar la qaybiya on la dhahdo intiina reer hebel eh, intaasoo kaadh qaata oo dee igala soo qaybgala dabeedna mid kaar iskala wareegaya uu kuu yimaado sheekh waa in layna casimi aniga miyaa la tacyiimiye hebel usoo miyaa lagu yidhi may adaba iska ora taasi waa iska caamo dacwatuljafalaa baa la yahdayo waxa weeyaan waa kii doonayaba u yeedho taasi maaha ma waajibaysa mar haddii la udcu man laqiita ayib marka taasi laakiin hadduu qofku dee si kaasa ay ah isugu dhowdihiin ama saaxiib gaasa ah, ama kolleyba hadduu isleedahay waaba ku ilaaweeye malaha hadhow wuu ku tebi doonaa taa markaa inaad tagto way fiicanta shardiga afraad waxa weeyaan qofka kuu yeedhaya waa inuu muslim yahay hadduu kaafir yahay oo aad deris tihiin oo ku idhah ka soo qaybgal waxba ma waajibin bay idhahdeen way iska bannaan tahay haddaan kale ku jirin shardiga waxa weeyaan shanaad qofka loo yeedhay waa inaanu cudurdaar lahayn sida xanuun ama safar ama dee wuxuu ka soo bixi waayey ama naftiisa u baqayo ama xoolihiisa u baqayo cudurdaar waa inaanu lahayn cudurdaaradii salaada maalan baa jamca looga habsaami jiro kale liannahu laa waajiba maca alcajzi bay noqonaysaa markaa cudurdaarada uu uga habsaami karo allabariga qofku waxay culammadu yidhaahdeen waxaa ka mid a ah hadduu qofku u cudur daarto niyow raalligaaho maanta ma iman kare iska yar cajsanahay dabeedna uu ka aqbalo waa yahay oo fasaxo cudurdaarada ka mid tahay bay dhahdeen shardiga lexaad waxaa weeyaan dacwaddu waa inay markii u horraysan tahay baa aroos dhigtayoo maalinta hore u kuu yeedho waad yeelaysa laakiin waa nin alla waxsiiyeyoo intuu toddobabaxayeyba maalin walba dad buu yeedhay maalin walba masaajidku bar dareerinay inakeen kugu soo noqday haddana kugu soo noqday marka maalin walba gurigii baa laga tegaya wuxun baa laga futaynaya dee maalintii hore dacwaddu ku dhacaysaaye maalmaha dambe way iska bannaantahay haddaad doontana tag haddaad waxay dha waa maalintii koowaad shuruud fara badan fara badan oo ay culimmadu sheegaan oo qaarkood ay gaadhsiiyaan maxaanku idhaahdaayey aad iyo aad iyo aad u badiyaan oo qaarkood toddobiyo toban shardiyo ay gaadhsiiyaan intaas baynu ku soo qaadanaynaa shuruudda maaragtay lagu ajiibayo dacwadda wa yukrahu waxaa karaahiye wa yukrahu wa karaahiyo oo waa la kohday ayuu sheekhu yidhi liahli lmuru'aati muruu'ada dadka u saaxiibka ah muruua muruwana waa la yidhaahdaa waana minal mar'i baa laga soo qaato waa dadnimada qofnimada raganimada dadnimada qofka dadkaah ninka raggaahi raganimada ku jirta wax walba ma aqbalo moogta marka waa aadaab oo nafsaani ah oo qofku markuu ilaaliyo uu aadaabtii wanaagsanaydna yani ku dhaqmayo akhlaaqdii wanaagsanayd iyo caadaadka wanaagsan adigu waa kamaalu rujuuliya bay dhahdeen waa ragannimo waa nin raganimadiisu ay buuro tahay wey ayaa murua la odhanaya hmm. waxaa weeyaan waa raganimada un dadnimada shakhsiyadda wanaagsan waxaasuma lagu fasiraya wayukrahu markaa waxaa loo karaahiyeysay liahli muru'aati kuwa dadnimada leh raganimada wanaagsan leh iyo walfadaa'ili fadliga leh atasarucu inay u degdegaan ilaa ijaabati acaami cuntada ajibiddeeda marka meel cunto laga cunay iyo watasaamuxu inay iska saamaxaan oo ogolaadaan bixuduuri walaayimi welimooyinka tegitaankeeda inay ogolaadaan welimadii dee kayri sharciyati aan sharciga ahayn welimatu cursigii hadda aan soo marin kale yaan fa innahu kaasi yuuriu wuxuu dhaxal siinayaa danaa'atan hoosayn liidnimo wa isqaada alhaybati haybadiisii ayaa dhacaysaa min suduuri naasi dadka laabtiisa labadaa cilo ayuu ku cileeyey sheekhu oo wuxuu yidhi qofka dadka nafta wanaagsan akhlaaqda wanaagsan dee xoogaa uma fiicna arrintaas ta labaad qofkii bay xaqirayaan markuu mar walba dhex joogo ayib laakiin culamada qaar baa arrintaa qabsatoo tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi low duciitu ilaa diraacin haddii dhudhun laygu yeedho ow kuraacin ama majin lajabtu waan ajiibi lah nebiga tawaaduciisa iyo maxaanku dhahdaa nabigana ciidi kama sarrayso marka sidee loo leeyahay wax walba inaan la ajiibin marka waa la tacqiibiyey hadalkaa sheekh almuhim meel aan lagaaga yeedhin oo lagugu casumin ma tegaysid tufayli ka la yidhaahdo tufayli oo waa ninka iska raaca dadka markay arko dad labari ku socduu iska raacaa culimmada waxay ku naskareeyeen fuqahaadu kutubtooda ana shahaadata dufayliyi laa tuqbal qofka allabariga aan loogu yeedhin dadka iskaga xidhiidhiya ee iska raaca ninkaa markhaatigiisa lama aqbalaya bay yidhahdeen oo dadka qaar baa nooca ku shaqaysto maalin walba qada wanaagsan moogtahay guryihii lagama heli karo sida badan marka maalin walba waxay eeganaya meel sab ama weliima ka jirto marka waxay idhahdeen mid baa soo raacay qolo marka markay masaajid kasii baxayeen buu dee nin walbuu xusiyey ninka kan uu la socdaayo u yeedhayo markii ay oqolkii soo wada fadhiisteen cuntadii loo keeni lahaa ayaa le waar heedhe he waryaahe adigu yaad garanaysaa markaasuu kanaan garanaya cuntaduu sheegaya <laughs> aniga kaasaan meesheeke kaasaan garanayaa buu yidhi marka kaa noocaasoo kaleo marba dabka iska eegto oo ma garanaysaa noocaasoo dufayliga lehoo dadka ku soo xidhiidhiya waxay culammada kutubtooda ku naskareeyeen markhaatigiisu lama aqbalo wa tufayliyu man yatabicu diifaan wa yaati alwaliimata bila dacwatin waxayna ku cileeyeen waxay dhahan xaaraan buu cunayaa xaaraan buu cunayaa waayo cuntadatan marka laguu yeedhay lagu yihi cuntadan cun tamliik baa la yidhahdaa tamliik waa lagu mulkisiiyey waa lagu banneeyey cun baa lagu yidhi isaga yaa siiyey yaa u banneeyey xaaraan buu cunaya bay dhahdeen lanno meel aan looga yeedhin iyo cunto hadduu iminka hudheel galo oo uu wasla dalbado imse laga qaadi lahaa lacag kuusa waayo looga yadhay alabarigii looga yadheeye yuu yimi dabadeedna <laughs> cadkii weynaa u qaatay mesh wa kalema imaanay yaa u baneeyey marka xaaraan buu cunay bay yidhahdeen culammadii lidalika fainahu yaakulu muxaraman wayafcalu maa fiihi safahun wadanaa'atun wadahabu muru'a marka kulleyba qofku waa inuu u meeldayaa oo uu maalinka maanta ah u meeldaya halkaasaynu maanta iska joojinana wallahu subxaanahu wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed